رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay salaaddii oo khawfka oo salaada xilliga cabsida noocyadeedii baan mar ku dhex jirnay xadiid abi hurayra inoo dambeeyey وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى wuu tukaday bidii qaradin meesha dii qarad la yidhaah waa meel magaceed fasafa wuu safay annaasa dadkii khalfahu gadaashiisa safayni laba saf buu safay safan saf oo khalfahu gadaashiisa ahaaday ama safan saf khalfahu gadaashiisuu safay wa safan saf kalena muwaasiya alcaduwi cadowga qumaatigiisa ama ku aadanaantiisa ayuu safay fa sallaa wuu tujiyey nebigu sal lay slam biladii safkii khalfahu gadaashiisa ahaa rakcatan hal ragcad buu tujiyey uma kadibna insarafa way gadoomeen haa ulaa'i kuwaas ama kuwani oo halka ragcad la tukaday ilaa makaani haaulaa ah, kuwaa meeshoodii bay u wareegeen ooy u gadoomeen waa kuwii waardiga ku jiray oo cadowga ku qumanaa kuwaa meeshoodiibay u gadoomeen wa jaa'a waxaa yimid ulaa'ika kuwaasaa yimid waa kuwii waardiga ku jire fa sallaa wuu tujiyey nebigu bihim yaga rakcatan hal ragcaduu tujiyey walam yaqduu mana aynan qallaynin rakcatan ragcad mayna qal bimacnaa mayna gudanin wax ragcadoo kale lamayna imaanin waa rawaahu anasaa'iyi baa wariyey xadiidka wuxuu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullaahi waa saxiix kadalika waxaa saxiixiyey ibni xibbaan waxaa taqriiriyey tasxiixa ibni xibbaan alxaafid ibnu xajar isaga oo radinaya sheekh shaafici alimaamu shaafici oo xadiidka yidhi ma sugna xadiidku waa xadiid sugan oo saxiixa wuxuuna tilmaamayaa in nabigu sal ley waslam koox walba labada kooxood hal ragcada uu tujiyey halkaa ragcadna salaadoodiiba ay intaa noqotay wax kalooy ku dareenayna jira mid baa hal ragcada la tukatay salaadoodii way dhammaysteen way tageen qoladii kaley soo bedeleen isagiioo taagan oo ragcaddii labaad u taagan ayay ku soo xidheen halkaa ragcad bay iyaguna la tukadeen way la salaama naqsadeen labada kooxood marka mid walba hal ragcad bay tukatay oon wax kale la socon nebiguna laba ragcadood buu tukaday sal lay slam waa kayfiye kale way waa kale ayb wa can aclabat bnu zahdam qaala wuxuu idhi kunnaa waxaannu ahayn maca saciid bn alcaas saciid bn caas baan la jirankiisa ahayn buu hi bitabristaan meesha la yidhaahdo fa qaala wuxuu yidhi ayukum kiineebaa sallaa maca rasuulilahi sal lay slm nabiga la jirankiisa salaatalkhawfi salaaddii cabsida cabsida salaadeedii yaa nebiga la tukaday oo dadkiinnan ka mida fa qaala marka wuxuu idhi xudayfatu xudayfa wuxuu idhi ana anigaa la tukaday buu nebigu sal lay slam ayib see buu u tukaday waay fa sallaa wuu tujiyey buu idhi bihaa'ulaa'i kuwan wuxuu tujiyey rakcatan hal ragcad ah wa bihaa'ulaa'i kuwanna rakcatan hal ragcaduu ma aynan la imaanin intaa waxaan ahayn maynan gudanin mana aynan la imaanin hal halkaa ragcada waxaan ahayn rawa waxaa abu daawuud baa wariyey wanasaa'i wuxuu leeyahay sheekh albaani caleyh raxmat ullahi sanadkiisu waa saxiix xaakim baa wuxuu yidhi saxiixulisnaad dahabina waa ku waafaqay sidoo kale xadiidka waxaa saxiixinaya ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan iyo hayrkood xadiidkii horuu la mid yahayoo nebigu laba ragcadood buu tukaday sal lla labada kooxoodna mid waliba hal ragcaday tukatay oon wax kale la socon ayb warawa anasaa'iyu nasaa'i wuxuu wariyey biisnaadihi sanadkiisana uu ku wariyey can zayd bni haabitin uu ka warinaya can zayd ibni haabitin buu ka warin can inebi sal lla lay wasalam nebiga ka warin zaydna midla salaati xudayfa xudayfa salaadiisii hadda uu sheegaya mid la mida kadaa sidaasuu qaala yidhi ah. kadaa sidaa ayuu qaala yidhi yani sidaasoo kale tuu yidhi oo macnaha u wariyey ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi farada wuu waajibiyey allaahu alle asalaata salaaddii wuu waajibiyey calaa nabiyikum nebigiinna korkiisa ayuu alle salaada ku waajibiyey sala allahu calayh waalih wasalam fi lxadari joogitaanka marka ruuxu gurigiisii iyo deegaankiisii uu joogo arbacan afar buu ku waajibiyey wa fi safari safarkana rakcatayni laba ragcadood buu ku waajibiyey wa fi lkhawfi cabsida dhexdeedana rakcatan hal ragcaduu ku waajibiyey waxaa wariya xadiidkana axmed wa muslim wa abu dawuud wاnnasaa'i ayb axaadiistaas afarta ah ama shantaba dheh oo xadiid ibni cabbaas iyo xadiidu aclaba iyo xadiiu xudayfa iyo xadiiu zayd ibnu haabit iyo kan dambe ibn cabbaas laga warinayo intaasiba hal kayfiyay tilmaamayaan oo ah in marmarka qaarkood salaadda khawfku hal ragcada ay noqon karto salaadday dooni ha noqoto yacnii salaadaha midday dooniba haga noqoto maqhrib ha noqoto bahashii ha noqoto duhur ha noqdo cisho ha noqdo hal ragcaday bay tukanayaan koox kasta kadibna hawshooday qabsanayaan salaadu khawfku inay uun halkaa ragcad tahay imaamka mooye laakiin dadka kooxaha halhal ragcadoon inay tukanayaan sidaa waxaa qaba daa'ifo ka mida ama koox ka mida ahlulcilmiga waxaa ku tegay alimaam sufyaan ibnu saciidin athawri isxaaq ibnu rahwiya isxaaq ibnu rahwiya iyo koox ka mida saxaabada iyo taabiciinta ayaa sidaa qabay inay hal ragcada tahay laakiin maadaama axaadiista kaleen soo marnay ay sugan yihiin waxaan dhihi karnaa uun waa qaab iyo kayfiye ka mida kayfiyaadka bannaan ilaan waxaan soo marnay nebigu salawaatu rabbi wasalam caleh soo sheegnay salaadan khawfka wakhti baa la tukanaya siyaabo kala gedisanna nebigu waa u tukaday meelo kala gedisanna waa ku tukaday yani si kasta iyo qaab kasta iyo kayfiye kastoo asaxda marka waxaan leenahay way bannaan tahay inay asaxda umbaa muhiim saas wey manaa marka cala raajix waa bannaan tahay alimaamu shawkani caley raxmatullaahi wuxuu leeyahay waxaa laysku waafaqay oo ijmaac ah salaadda maqribka iyada la gaabinin waa qaababkii horeen soo marnay haddii salaata khawfka aan hal ragcada laga dhigaynin ee salaad walba sidii ay ahayd oo la gaabiyey loo tukanayo duhurkii laba casrkii laba ceshihii laba salaadda subax lama gaabiyo iyadounbaaba laba ah soo ma safar iyo xadartoona salaada maqribka ana iyadana gaabini ma gasho oo saddexdeedii uun waayo waxaa laysku khilaafsan yahay marka ayib haddii salaadii maqribka khawf la tukanayo imaamka ma kooxda horuu laba tujinaya mise kooxda dambuu laba tujinayaa ilaniyadii waa saddex dadka la tukanayana waa laba kooxood labada kooxood mid baa laba ragcadood qaadani ragcadda kalena dhammaystiran midina ragcadda dambe imaam ku soo gaadhay oo la dhammaystiran tayib ma tohoraa labada ragcadood qaadan mise midda damba laba ragcadood qaadani taasaa laisku khilaafsan yahay taasaa laisku khilaafsan yahay ayib alxaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahay axaadiista soo aroortee la wariyey hal xadiis ah oo sheegay ma jiro salaadda maqribka qaabka loo tukanayo markii khawf jiro axaadiistu uma banbixin buu yidhi salaat lkhawf laakiin ijmaaca wuxuu ku dureersaday shis showkaani leeyahay qaabka loo tukanayo u mooyee laakiin saddexdeedaa la tukan allaahumma ra'yigan dambe oo hawriyaan ka sheegnay oo axaadiistan hadda aan dul taagannay ay tilmaamayso salaaddii khawfkao dhan hal ragcad in laga dhigayo mooye oo madhaba ah isaguna macnaha kaas waa warkiisu waa iska cadi baabu الsalaati fi shidaة اlkhawfi biاliimaa'i wahal yajuusu ta'khiiruha am la waxaa weyaan asalaati salaaddii oo cabsida daran dhexdeeda la tukado biliimaa'i ishaarana lagu tukado ah, inaad uun tilmaanto salaadii lagu tukado rukuuc iyo sujuud midna lahayne un aad uun eh, mxuu ahaaye aad uun ishaare keliyata ku kaaftoonto wahal yajuusu ma bannaan yahay ta'khiiruhaa salaadda dibdhigadeedu ma bannaan yahay am laa mise maya ah, salaaddii in la dibdhigo ma bannaan tahay xilliga khawfka oo wakhtigeeda inta laga dibdhigo wakhtiga ku xiga loo dibdhigtaba taana ma bannaan tahay ayb can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam bimacnaa waxa weeye xaaladaha hadda aan ka hadlaynay oo salaada si caadiya loo tukanayo oo inta kooxad dadka loo qaybiyo kooxiba ay qayb salaada ka mida la tukanayso waa haddayna cabsidu aad u darnayn laakiin hadday cabsidu aad u daran tahay ama lagu eryanayo maalan ama inta lays dhex galay baaba gacanta laysula tegay xaaladu adag tahay marka xaaladdaasoo kale marka hal la safto oo safaf ha galo oo wax suroobi kara ma aha bal adigii bayna kuu suroobi karin inaad rukuucdoo sujuuddo maxaa dagaal baad ku jirtaa wakhtigiina waa baxaya maxaad samaynay waay marka hashii baa kugu socoto kumana saamaxayso inaad salaad aad miyir qabtood soo degtay oo aad sujuudday oo rukuucday oo dhammaystiran oo arkaanteediina inaad tukato kuma saamaxaysa duruufta ma saamaxaya dagaalka maxaa la samaynaa shiddat lkhawf waa waa xaalad ay dhahaan iltixaamu bay dhahaan waa marka dagaalku hilidwoobo oo laysgalo gacanta laysula tago maxay noqonaysaa marka w manaa see loo tukanaya mase bannaan in layskaba dibdhigaba can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal alla alay wasalam wasafa wuu tilmaamay salaata alkhawfi salaada cabsida ayuu sifeeyo tilmaamay wa qaala wuxuu yidhi wain kaana hadduu yahay khawfan cabsi ashadda mid ka daran min daalika arrinkaa hadduu ahaaday khawfan cabsi ashadda mid ka daran min daalika arrinkaa fa rijaalan fasalluu tukada rijaalan idinka oo lugaynaya aw rukbaanan ama idinkoo gaadiid saaran rawaa waxaa wariyay ibni maaja ayib waa xadiis saxiixa cabdibn xajar wuxuu leeyahay salaada khowfka kayfiyaad fara badan baa lagu wareeyey ibnucabdilbar wuxuu rajaxayaa ibn cumar eh, xadiidkiisa kayfiyada ku timid ayb almuhim waxa weeye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa hadday cabsi daran ay jirto markaas kooxkoox in laysu qaybiyo la safto oo hadday suroobi weydo waxaad u tukanaysaan kayfamaa amkan si alla say u suurooda u laga qaadanayaa marka in la ishaarayo rukuucdii iyo sujuuddii waxaa laga qaadanayaa aw rukbaanan aw rukbaanan haddaad gaadiid saaran tahay oo gaadiidka korkiisa ku dagaalamaysa faras baad saaran tahay neefgeelaad saaran tahay maroodi baad ku dagaalamaysaa waa lagu dagaalami jiray waagii hore eh, hadda maalan tiknikaad ku dagaalamaysaa oo dagaal baad diyaarad baad saaran tahay oo waxaad galaysaa muxuu ah sawaariikhdii iyo gantaalihii see u tukan waay ma kuu suroobi kartaa in xaaladda iyadaa aad rukuucdo sujuuddo maya see lagu tunaaway marka rukbaanantu bimacnaa iimaa'an baa ka dhalanaysa bas waa uun ishaaro markaas macnaha marka aw rukbaanan taasaa laga qaadanayaa sujuuddii iyo rukuucdii inay ishaarayaan ilmaba rukuuci karaan mana sujuudi karaan ayb fa rijaalanna waxa wey waa lug adoo socda adoo ordaya wahaakada siday noqotaba ama dhulka jooga waan cabdlahi bni unaysin qaala wuxuu yidhi bacaanii waxaa i diray rasuululahi sl lay waslam rasuulkaa i diray ilaa khaalid ibnu sufyaan buu ii diray alhudaliyi ninkaasuu ah wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi naxwa curanata wa carafaat toga curana la yidhahda carafaad jiray urana waa toga marka la sii gelayo carafa afkeeda ee ka sokeeya la carafa ku gudban togaa curana la yidhaahdo iyo carafa xaggeeda ninkaasi halkaasuu jiray xadiisku hadda wuu gaaban yahay laakiin imaam axmed buu ku yimid yaa wariyey isagoo dheer waxayna ahayd ninkan la yidhaahdo khaalid ibnu sufyaan alhudali nabigu ciidama u diyaarsanaya sal alla alay naxwa carafata carafaad miyuu yidhi ma garana waaun iska carafo markaas laakiin curana buu ii qoray anig ninkaasi marka xaggaasuu jiray meeshaasuu marka ciidan ku diyaarsanaya ciidanka uu diyaarsanaya marka wuxuu ku talagalay inuu nebiga weeraro nebigu sal lay waslam marka wuu ka war helay waxaana caadadiisa ahaan jirtay nebiga sal lay waslam iyo siyaasadiisii dagaalka ahaan jirtay haduu ka war helo qolo meel ugu diyaargaroobaysa gacantuu kala horrayn jiray ah, intayna isagaba usoo dhaqaaqinba meeshuu ugu tegi jira markaasuu weerari jiray nebigu sal lay slm ninkanuu marka nebigu diray sal lay slam ciidan wata wa kaana wuxuu ninkaasi naxwa curanata wa carafaat ninkan buu diray keligii inuu yahaan u sida qisadu u dhacayso fa qaala wuxuu ku yidhi sal lay slam idhab tag oo faqtulhu dil ninkaa tag oo soo dil qaala wuxuu idhi fara'aytuhu waan arkay buu waa wuu tegey meeshii buu tegey ninkiioo keligii u helay fara'aytu waan arkay buu idhi walxaal xadarad ay soo xaadirtay salaatulcasri salaaddii casarna ay soo xaadirtay salaaddii casaroo wakhtigeedii galay ayaa ninkii is-aragnay buuna helay faqultu markaasaa waxaan idhi naftayda ku idhi waa oon is idhi innii anugu laa ahaafu waxaan ka baqi maayo an yakuuna innii la ahaafu miyuidin qoraya mise laa ahaafu laa miyuidin qoraya la ahaafu saasaa sax laa buu ii qoray waana khalad kitaabkaygoo kale caddi haysata iska saxdo innii anugu la ahaafu waxaan ka baqayaa weye an yakuuna inuu ahaado baynii wa baynahu isaga iyo aniga dhexdeenna inuu ah inay ahaato maa yu'ahiru wax iga dibdhiga asalaata salaada iga dibdhiga waxaa dhici karta inay dhadhex marto wax keeni kara inay salaadu iga dibdhacdo oo de nin markaad rabto inaad disho ood u xeeladaysato oo eh, waxaad u baahan tahay jaanis inaad hesho marka wa ana anigoo usallii tukanaya ah, waxaan isiri buur war ninkani yuusan kaa fakanin ah, haddaad gaadhana salaadda way kaa dibdhici kartaa maxaad samaysaa marka waan socday buuri socodkaygii baan haystay socodkaana ku tukanayay buuri anoo socda baan salaadda tukanayay buuri waan ku jiraa uumiu xaal aan ishaarayo sujuudiiyo rukuucdii imaan ishaaro oo naxwuhu isagoo kale ah naxwahu bimacnaa wax weeyaan iyo sujuuddii mana sujuudi karo mar rukuuc orga waan socdaaye waan ishaarhayaa wax baan yaro foorarsanaya rukuucdana waan ka yar hoosaysiinaya saas macnaa sujuudan yara hoosaysiinaya rukuucda way ka yar saas falammaa danawtu markaan dhowaaday buu minhu xaggiisa markaan u dhowaaday waan ku soo baxay ayaa qaala li wuxuu i yidhi man anta warkumaad ahay ah, warkeed tahay qultu waxaan idhi buui oo min alcarabi carabta ka mid ah. nin carbeed baan ahay ayib balaqanii waxaa i soo gaadhay buuhi annaka adugu tajmacu inaad kulminayso lihaada arajuli ninkan inaad ciidamo u urursanayso ninkan dadka ku soo baxayee meeshan meelahan jooga inaad ciidamo u urursanayso warkaasaa isoo gaadhay buuhi faji'tuka waan kuu imid buu yidhi fii daalika arrinkaa dhexdiisaan kuugu imid waxaan kuugu imidna waa arrintaas oo bimacnaa wax weeye inaan kaala qayb qaato ra'yi kugu biiriyo gacan kugu siiyo wax saasuu moodsiinaya ayb fa qaala wuxuu yidhi innii anugu la fii daalika arrinkaa dhexdiisaan ku jiraa ah, arrintaa waa ku dhex jiraa buui ciidamadana waa ururinaya ninkaana waa kusii jeedaa waa ku socdaa buui fa mashaytu waan socday buu yidhi macahu la jirankiisa saacatan waqti wakhti baan marka garab socday buuno iskala socdoon la sheekaysanayay sheekadii baa la sii fiday xataa idaa amkananii markuu imakaniyey oon hansaday ayaan calawtu ka kor baxay buuhi bisayfii seeftaydii baan kala kor baxay buuhi xataa barada ilaa uu dhintay ilaa uu qaboobayoo naftu ka baxday buruudada waxa markay ruuxa naftu ka baxday ilaa naftu ka baxday baan ka siiyey buui rawaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey sanadkiisa xadiidka waa daciif oo waxaa ku jira yidhahda cabdullaahi ibnu cabdillaahi ibni unays oo majhuula ku jira cabdullahi ibnu unayska waa cabdulaahi ibnu cabdillaahi ibnu unays ninkaasi waa nin majhuula waay sida ay culimmadu tilmaamayaan sanadka dacfigiisana isagaa sabab u ah balse xadiidka waxaa ibnu khusayma iyo ibni xibbaan sanadkiisa waxaa kaloo taxsiininaya xaafid ibnu xajar sheekh albaani caleyh raxmatullah xadiidka markiisii hore wuu daciifiyey oo wuxuu ku daciifiyey daciifa abi daawuudka markii dambena wuu ka noqday oo xadiidka wuu sugay waxay ka mid tahay axaadiista ra'yiga sheekh albaani uu isbedelay marka gadaal dambe xadiidku waa sugan yahay buu ha loo guuriyo ama ha loo wareejiyo saxiix abu daa'uudka ha loo wareejiyo xadiidku marka sanadkiisu waa daciif laakiin waxay culimmadu ku xoojinayaan wuxuu leeyahay shawaahid ahaar ah, iyo mursalaad iyo axaadiis kaloo adigu lagu xoojinayaa jirta saas daraaddeed waa xasan ama saxiix ku noqon karaa meesha hadda laga daliishanayana waxa weeye isagoo socduu tukanayay ninkaas yuumi iimaa'an rukuucdii iyo sujuuddiina wuu nishaarahay xaaladdaa iyada ah ninka isaga lama eryanaye isagaa wax raadsanaya sooma isagaa wax raadsanayo yuusan ninkani kaa fakanin salaadana wakhtigeedu ku dhaafin iswaafaji halkaasay la gashay culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen qisadan cabdulaahi ibnu unays sax way dhacday laakiin haddee isagu wuu sameeyey laakiin inuu nebigu sal lla alay wasalam ogaaday oo taqriiriyey oo sugay ma cadda laakiin waxaa loogu jawaabayaa wakhtigii nebigu noolaa sal lla alay ee waxyigu degayay khaladka saxaabadu ay galaan haddii nebiga xataa uu ka qarsoomo ilahay buusan ka qarsoonayn marka yacni waxa weeyaan waa la baraarujin saas daraaddeed waa waxa la yidhaahdo taqriirka rabbaaniga ah haddii wixii saxaabadii ay samaynayaan ama sameeyeen oo rabbi uusan ka hadlin oo waxyi lagu soo dejinin la baraarujinin bimacnaa waa laydiin ogolyahay w xadiidkii jaabir baa kutusio kunnaa naczilu waalqur'aanu yanzil xubinka taranka baannu dumarka ka siibi jirnay markay biyuhu soo imaanayaan qur'aankiioo degayaannu saas samayn jirnay hadduu yahay shay aan la ogolaynna waa naloo diidi lahaa muxuu ka wadaa bimacnaa haddii sidaa la samaynayo qur-aankuina uu socdo waxyigiina uusan nagala hadlin bimacnaa waa laydiin ogolaaday wa halkaasay ka qaateen inay u bannaan tahay marka halkaasay jawaabtu noqotay xadiidkuna wuxuu daliil u yahay sida kii hore oo kaleeto xadiidkii ibnu cumar oo kale xaaladdu hadday saamixi weydo rukuuc iyo sujuud ay kuu suuroobi weydo adoo ordahayo dagaalka ku jiroo gaadiidka saaran baad salaaddii tukan waadna ishaari rukuucdiiiyo sujuuddiina waad ishaari qiraa'adii iyo ahrintiina wixii aad ahrin karanaysa waad ahrin wey macnaha wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi naadaa dhawaaqay fiinaa dhexdannada waxaa dhawaaqay rasuulullahi baa dhawaaqay sal alla lay wasalam yowma insarafa can ilaxzaab intaasoo dhan hadda aan ka hadlayno iyo salaatul khawfkani waa xilligii horeen saan horayba u tilmaanay hubka lagu dagaalamayo uu ahaa hub bidaa'i ah laakiin haddoo kale oo caalamku eh, hubkiisu hormaray oo teknolojiyadu ay wax badan keentay waxaa loo tukanayaa sidii kolba ciidanka u amni badan oo u ammaan badan hadday suuroobi karayso qaab jamaacada in loo tukado hadday suuroobi karto qaabkan salaatulkhawfka lagu tilmaamay in loo tukado hadday suuroobi weydo ciidanka loo baqo kolba sidii u amni roon bay u tukanayaan leanna wax weeyaan sharcan haddii duruuftu isbadasho intaa salaatulkhawfka waxaa loo samaynayaa laba qodob baa ku jirta salaaddii jamaacadana in la xifdiyo raggan ciidanka ana in lafahooda la xifdiyo waxayna ku tusi shareecadu sideedaba ruuxa muslimka ah ama yani wax wey ruuxa muslimkaa isagu meel khataroo naftiisa ku baxaysoo shahaado uu ku raadsanayo wuu isgelin karaa wuu isku tuuri karaa saas way macnaha yani mukhaataro wuu karaa laakiin ninka qaa'idka ciidanka wata inuu yidhaahdo ciidanka isdaadiyo shahaado raadsada sax ma aha maxaa la rabaa waxaa la rabaa inuu ku dadaalo intuu raggiisa badbaadsan karo intuu badbaadsan karo waa inuu badbaadsado hadyigii nabigana sidaasu ahaa salawatu rabbi waslamu caleh laakiin adigoo ciidankii wata inaad tidhaahdo shahaadaal rabaaye uun shahaado raadsadoo khatarta ku daata meel uu og yahay inayna waxba ka keenayn waxay khilaafsan tahay hadyiga qur iyo sunnada labada way khilaafsan tahay saas daraaddeed baa nebigu sal ly wasalam dagaalkii mu'ta waad garanaysaan dagaalkii mu'ta saxaabadu la galeen ruum la galeen nabigu sal ley wasalam saddex nin waa kii isu daba dhigay ciidanka iyo calankiisa dagaalkii markii la galay dagaal adag buu noqday raggii waa ku hoobteen hogaankii baa la dilay kii labaad baa la dilay kii saddexaad baa la dilay saddexdii nebigu magacaabayba markii meesha la dhigay oo ciidankii hoggaan la'aan noqday khaalid baa la wareegay hogaankii baabu man ta'ammara min hayri imra isagoo ninna u dhiibannin buu xaalada markuu arkay buu bannaanka ka qaaday kadibna wuxuu farsameeyey siduu ciidankan ku badbaadin lahaa farsamuu dejiyey ciyaar buu ciyaaray ciidamadii ka soo horjeeday uu yacni waxoogaa moodsiin markaasuu ciidankii ka soo saaray goobtii nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu qisada ka warrayma wuxuu yidhi hebel baa calinkii qaaday waa la dilay warbixinta hebel baa calinkii qaaday waa la dilay hebel baa la qaaday waa dilay qaaday fa fataxa allaahu lahu ilaahay baa u furay buu fatxi buu nebigu ku tilmaamay sal lay slam maxaa guul ah in raggan halista ku jira la badbaadiyo soo laakiin ila halis bay ku jiraane shahaaday rabaane shahaadaduna waa uun matlab mataalibta shareecada ka mida ha shahiideene goobta ku daateen sax maaha laakiin halkan ina ciidanka ku jira isagu socdaay keligii isagoo go'aana waa qaadan karaa meeshan waxaad galaafan kartana galaafo shahaadana qaado labay kala tahay meesha marka waxaa la rabaa in la badbaadiyo ciidankan oo lafahooda la badbaadiyo hadii ay imaanayso marka salaada oo laysla tukadaayey inay ciidanku halis galaan sidii kale loo tukan karaa loo tukanaya saas si alla sidii loo tukan karo marka loo tukanaya ciidankaa la badbaadinaya wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi naadaa wuu dhawaaqay fiina dhexdannada rasuululahi baa dhawaaqay sal lay slam yowma maalinkii insarafa uu ka soo gadoomay can ilaxzaabi axzaab markuu ka soo gadoomay marka dagaalkii axzaab uu ka soo gadoomay ayuu nebigu dhexdannada dhawaaqay allaa yusalliyanna buu ku dhawaaqay yuusan tukanin axadun ruuxna alcasra casarka yuusan tukanin ilaa fii bani quraydata reer bani qurayda mooyaane reer bani halkaa meelaan ahayn yuusan cidina casar ku tukan sadu waxay ahayd markii dagaalkii uxud laga soo gadoomay soma axzaab baan dhihi lahaa dagaalkii axzaab markii laga soo gadoomay ciidamadii jabeen ayaa nebiga sal lla aley wasalam iyo ciidankii iyo waxaa la iska dhigay darayskii iyo ilaan muddaa lagu taagnaay marka jibriil baa nebiga u yimi sal lla aley wasalam wuxuu ku yidhi haddaad idinka darayska dhigtaan annagu maanaan dhigin waxaana lagu amrayaa reer banii qurayda ku dhaqaaji markaasuu nebiga amarka bixiyey salawatu rabbi waslamu caleyh nin idinka idinka mida yuusan casarka tukanin ilaa bani qurayda mooye bani quraydana waa qoyskii ree yahuudada ee nebiga sal lla lay intay balanta la galeen xaaladu markay adkaatay oo magaaladii la soo duldegay isbahaysatadii heshiiska la galay nebigana balantii uga baxay marka furin adag oy kaga aadayeen magaalada baa nabiga ku soo bannaanaatay salaatu rabbi waslamu caleyh kadibna markii ilaahay axsaabtii jabiyo oy meeshii ka noqdeen ree bani quraydaa ku soo hadhay meeshii ree bani quraydaa markaa nabiga lagu diray sal ley waslam anlaa yusalliyanna yuusan tukanin axadun ruuxna alcasra ilaa fii bani qurayda fatakhawafa way baqeen naasun dad oo raggii la diray ka mida ah, raggii markiiba waa dhaqaajiyeen reer bani quraydiya xaafadii deegaankoodii baa yaa lagu qaaday fataqawafa way baqeen naasun dad fawta alwaqti waqtiga dhaafitaankiis ayay ka baqeen waqtigu inuu ka tago salaaddii casr fa salluu way tukadeen duuna bani quraydata reer bani qurayda ka sokay ku tukadeen markii salaadii casar soo gashay reer bani quraydana aan la gaadhin meeshii laysu diray wakhtigiina soo galay baa waxay yidhaahdeen war nebigu degdega umbuu ula jeeday salaada wakhtigeeda dhaafiya ma ahayn saas daraadeed aan tukanno kadibna aan mxuu ahay aan degdegno dhexday ku tukadeen marka wa qaala waxay yidhahdeen aakharuuna kuwa kalena laa nusallii ma tukanayno ilaa xayu meesha amaranaa uuna amray rasuululahi sal lay sl rasuulkuna amray mooye xataa wakhtigu haba baxee meeshii nebiguna amray oo reer bani qurayda ilaa aan gaadno ma tukanayn xataa qoraxdu adhacdo iska socdeen wain faatanaa haba naga tago alwaqtu wakhtigu haba naga tage famaa cannafa muusan canaananin hadalkana kuma adkaynin nebigu sal lay slam waaxidan mid oo min alfariiqayni labada kooxood ka mid kooxdii dhexda ku tukatay iyo kooxdii socotay labadii qolo midna nebigu ma canaananin hadalna kuma adkaynin rawahu muslim baa wariyay xadiidka isaga wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa lafdi kale dhexdiisa waxaa ku sugan anna nebiya nebigu sal lay waslam lamma rajaca markuu ka soo laabtay min alaxzaabi axzaab markuu ka soo laabtay qaala wuxuu uhi laa yusalliyanna yuusan tukanin axadun ruuxna alcasra casarka yuusan tukanin ila fii bani qurayda faadraka waxaa haleelay bacdum qaarkood alcasru casarkiibaa haleelay fi ariiqi jidku ku haleelay jidku wakhtigii casarka kusoo galay faqaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen laa nusallii ma tukanayna casarka xataa na'tiyahaa ilaa bani qurayda aan tagno oo daahirkii hadalka nebigaa sidaa ahaa wa qaala bacduhum qaarna waxay yidhahdeen bal nusalli waannu tukanaynaa bal iskaba dhaafe nusallii annagu waannu tukan maxaa yeele lam yurid uma jeedin nebigu daalika arrinkaa lam yurid mu uusan doonin waaye daalika arrinkaas nebigu ma doonin minna minaa xagganaga kama doonin yacni umuusan rabin salaada ka tag way macnaha lam yurid dalika mina fadukira waa loo sheegay dalika arrinka linabiy nebigaa loo sheegay sl lay waslam falam yucannif ma uusan yani ku adkaynin oo ma canaananin oo ma guulguulin waaxidan mid oo minhum iyaga ka mida ah. cid la ganaaxay ama la garaacay ama la canaantay ma jirin waxaa wariya albuhaari buhaari baa weriy xadiidkan baabkani waxaa looga deliishanaya saxaabada ridwaanullaahi calayhim kuwii dhex ku tukaday kuwa dhexda ku tukaday waxay leeyihiin ma aha in ay degeen oy dhulka fadhiisteen oy salaad rukuuc iyo sujuudle dhulka ku tukadeen ma ahayn laakiin ayagoo socda bay rukuucdii iyo sujuuddiiyo ishaara ku tukadeen qolo kalena waxay yidhaahdeen walaa ishaara walaa iimaa midna ku tukan mayna bani qurayda ilaa aan gaadhnama tukanayn waxaa laga marka qoladan dhexda kusii tukatay mayna fadhiisaninoo rukuuc iyo sujuud salaaddii la yaqaana tukanine iimaa bay ku tukadeen ah, halkaasay marka waxa weeyaan ay tarjamada xadiidku ka soo gelaya ayb alimaam buhaari caleh raxmatullah iyo qayrkiiba xadiidkan waxay u deliishanayaan salaadu inay bannaan tahay jawaazu salaati biliimaa'i wa xaali rukuub raggaasi qaar gaadiid bay saarnayn gaadiidkooda korkooday ku tukadeen qaarna iyagoo socda ayay salaaddii tukadeenoo way ishaareen ayb de markaa isaga ah dagaalma soconin sooma laakiin dagaal baa loo sii socday waa qisadii ninkii muxuu ahaay cabdullaahi bnu unays oo kale sooma cabdulaahi ibnu unays oo kale qisadiisii waa marka iyagaa daalibiin ah cadow bay raadsanayaan cadow hadday raadsanayaanna daahirkii hadalka nebiga sal lay slam baa waxay ka fahmeen qaarna meesha ilaa aad tagtaan ha tukanina qaarna maqsuudka iyo faxwaha hadalka ayay aadeenoo ujeeddada yidhaahdeen daahirka hadalku haba ahaado bani quraydo meelaan hayaa lagu tukanin waa daahirka laakiin maqsuudku ma ahayn salaada wakhtigeeda ka saaree maqsuudkiibay iyagu aadeen oo maqsuudku wuxuu ahaa degdega un halkaasay iyaguna cuskadeen qoladii salaada dibdhigta iyo qoladii dhexda ku tukatayna midna nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma eedaynin saas way macnaha xaggee laga deliishamay marka cidda marka ee dhinac kale laga deliishano waxaa laga deliishanayaa cidda salaada dibdhigtay ilaa wakhtigeedii baxay cadow uu u socday darteed iyo nin salaada wakhtigeedii tukaday laakiin rukuucdii iyo sujuuddii ishaara ku tukaday kee roon waay labada kee roon yaa nin wakhtigii ku tukaday rukuucdii iyo sujuuddii haba ishaaree kaas miyaa roon mise mid salaadaba wakhtigeedii ka saaray oo wakhtigeedii iyadoo baxay tukaday ka wakhtigeedii tukaday baa roon soo saas maa uaaxarrintu marka waxa weeye haddiiba nebigu kuwii salaadda wakhtigeedii ka saaree reer bani qorayda ku tukaday uusan waxba dhihin ninkii wakhtigeedii tukaday laakiin ishaaro ku tukaday inaan waxba la dhihinoo loo ogolaadaa ka owlaysan qiyaas lwlaa baa la yidhahda kaasaa kasii kasii xaqle in loo ogolaado oo arinta iyadii ay u bannaanaato sidaas way macnaha sidaasi waxaa dhahaya oo sida yani istidlaalka yani xadiiska ibnulmunayir iyo ibnu xajar iyo sidaasay odhanayaan macnaha ayib iimaaga iyo rukuucda xadiiska qaabka meesha looga deliishana taa iyadaa waxaa kaloo xadiiskani loo deliishanayaa isagana oo loo deliishadaa masaa'isha ijtihaadiga ah ama naska ku soo arooray baa dilaaladiisa ayna caddayn ama nusuusta ku soo aroortay baa mutacaarido ah fi daahir oo a'immadii midba waxbuu deliishaday ama meehe tansiilka iyo tatbiiqa nusuusta waaqicada lagu dabaqayaa laysku khilaafay masaa'isha ijtihaadiga ah khilaafkoodu canaan ma keeno hadduu ruuxu xaqdoonna yahay dadaalkeediina bixiyo ehelna u yahay hadduu khaldamana oo masaladu la khaldantana falahu ajrun soo ma hadduu asiibana falahu ajraan saxaabadu iyagoo nebigii la joogaabay hadalkiisii qoloba si u fahantay salawatu rabbi wasalaamu calayh oo qola u fahantay war uun dadaala laakiin salaadda ha dibridina qolona u fahantay ilaa meesha aad gaadhaan ha tukanina meeshaa uun ku tukada xataa wakhtigu ha qolana saasay u fahantay labadii fahanba nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh mana canaananin mana eedaynin labadii fahan labadii qolee mid walba tooda ku dhaqantayna nebigu mana canaanan mana eedayn dawaabideeday leedahay laakiin waa masaa'ish masalada ay yidhaahdaan culimmadu laa inkaara fi lmasaa'il اlijtihaadiya masaa'il ikhtilaafku khilaafkoodu saa'iq yahay oo a'immada dhex oolli jiray sidaasoo kaleeta macnaha waxa weye loogu camal falaa oo muxuu ahaay laa yucanaf almujtahid ijtihaadkiisaa uu qaatay ee uu ku qancay laguna dili maayo laguna eedayn maayo bidcana lagu xukumi maayo laakiin waa inuu ijtihaadkiisuna saa'iq yahay waa inay masaladuna masle ijtihaadiya tahay waa inuu dadaalkii bixiyo wahaakada dawaabideeda abwaabu salaati lkusuuf salaadulkusuufka abwaabteedii waay kusuufku waa madoobaadka inta badanna waxaa loo isticmaalaa qoraxda haddii kaaf la yidhaahdo alkusuuf haddii kha la yidhaahdana oo khusuuf la dhahana inta badan waxaa loo isticmaalaa dayax dayax madoobaadkana khusuuf baa loo isticmaalaa qorax madoobaadkana kusuuf baa loo isticmaalaa saasayna fuqahadu u badan yihiin iyo luqawiyiintu labaduba qur-aanka laftiisu dayaxmadoobaadka markuu ka hadlayey wuxuu u isticmaalay wa khasafa alqamar ma wa kasafa alqamar marka labadaa in loo kala isticmaalaa loo badan yahay haddana waa laisku bedeli karaa ayb tanina marka waxa weeye markii qoraxdu madoobaato ama dayixu madoobaado salaad iyadana mashruuca wey iyo qaabka loo tukanayo wuxuu sheekhu marka baabu nidaa'i buu baab u yahay lahaa salaada loogu dhawaaqa dadka iyo waifatuhaa iyo wa salaada qaabkeeda salaadaasi dadka markii qoraxmadoobaadku dhaco ama dayaxu madoobaado dadka in loo dhawaaqayo see loogu dhawaaqaya ilan dadkii in la ogeysiyaa la rabaa ma la sida aadaanka salaadaha kaloo kale mise si kalaa loogu dhawaaqi waa mid masalada labaad salaadani qaabkee loo tukanayaa ma ka gedisan tahay salaadihii caadiga ahaa mise waa iyagii kale can cabdilaahi bni camr ibni caas wey qaale wuxuu idhi kusifat markii mxuu eh, ahay la madoobeeyey ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuulilahi sal lay sl nabiga wakhtigiisi ayaa nuudiya waa la dhawaaqay waxaa lagu dhawaaqay ina asalaata jaamica ah, ina asalaata salaadii jaamicatun waa mid kulminaysa dadka lafdigale wuxuu ahaa soo asalaata jaamica salaada imaada iyadoo idin kulminaysa wa fa rakaca waa rukuucay dadkii markay isu yimaadeen annabiyu nebigu sal lay waslam rakcatayni laba rukuucood buu rukuucay fa rakaca wuu rukuucay rakcatayni laba rukuucood waa ragcada hadda waxaa laga wadaa rukuuc fii sajdatin hal ragcada dhexdeed sajdada wuxuu ka wadaa ragcad oo rukuucaheedii iyo sujuudaheedii wadata ragcad dhammaystiran buu ka wadaa sajdada waa min baab tacbiiri اljuز'i wa iraadat اlkulli saas way marka fii sajdatin hal rakcad ah ayuu nebigu wuxuu rukuucay rakcatayni laba rukuucood sooma bimacnaa faatixada markuu akhriyey wuu rukuucay markuu rukuucay kadib wuu soo toosay haddana akhrintiibuu ku noqday haddana wuu rukuucay wuu soo toosay laba sujuudood buu la yimid marka waa hal ragcadoo meeqa wadata laba rukuucood wadata marka sajdada waxaad ka dhigaysaan ragcad kaamil ah ayuu wuxuu rukuucay laba rukuucood saas way macanaha ayib rakaca wuu rukuucay laba rukuucood buu rukuucay fi sajdatin hal ragcad ah oo dhammaystiran dhexdeeda uma kadibna qaama waa istaagay fa rakaca haddana wuu rukuucay rakcatayni laba rukuucood buu rukuucay fii sajdatayni rakcad kale dhexdeed ragcaddii labaad wa yani fi rakca aaniyana sidii oo kaleu ku sameeyey waay uma kadibna julliya waa la fayday can ishamsi qoraxdii baa laga fayday madowgii iyo mugdigii laga fayday qaalat caaishatu waxay tidhi ma rakactu ma aanan rukuucin bay tiri rukuucan rukuuc qatu waligay walaa sajadtu mana aanan sujuudin sujuudan sujuud qatu weligay kaana ahaa atwala mid ka dheer minhu xaggiisa waligay rukuuc iyo sujuud ka dheer mana rukuucin mana sujuudin bay tihi waa lagu abay mid lagu abay ayb aad baa rukuucda iyo sujuudda loo dheereeyey sida istaagaba ah istaagaba sidoo kaleeto in yani rukuucda iyo sujuudda la dheeraynaya sida yani istaaggaba ayaa wuxuu yahay madhabu axmed iyo isxaaq qowl lishaafici iyo ahlulxadiidka intuba way qabaan wacan caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi waxaan haynaa marka waxaan haynaa laba ragcadood oo mid walba wadato laba rukuucood iyo dee sujuuduhu waa iska caadi ilaan ragcaddu salaadaha caadigaaba ah soo laba sujuudood ma wadato sujuudaha inoo tirinina marka iyagu wax isbedela maha salaadihii caadigae labayahy laakiin maxaa isbedelay rukuucdii meeshii hal rukuuc ay ka ahaan lahayn bay laba noqoto dabcan hadday rukuucdu laba noqotona qiraa'aduna labay noqoneen soo ma saas wey lakiin iyada maayo xadiisa dambaa tilmaamaysa wa can caaishata radiallahu canha qaalad waxay tidhi khusifat waa la madoobeeyey ama waa la mugdiyey ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuulilahi sal lay slm nabiga wakhtigiisii fabacaa nebigu wuu diray munaadiyan mid dhawaaqaya oo dadka u yeedhaya oo leh asalaata jaamica salaada imaada iyadoo idin kulminasadadka kulminaysa faqaama waa istaagay nebigu sal lay slam fasallaa wuu tukaday arbaca rakcaatin afar ragcadood buu tukaday arbaca rakacaatin bimacnaa arbaca rukuucaatin afar rukuucood buu nebigu tukaday fii rakcatayni laba ragcadood dhexdooda ah oo ragcad walba meeqay wadataa laba rukuucood wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood oo iyagoo iska cadidi maadaama ay ay laba ragcadood yihin ragcad walba labadeedii sujuudood bay wadataa iyo wax isbedela maleh yeedhidaa salaadda laysugu yeedhayo salaadda madoobaadka dayaxa qoraxdaan hadda joognay qoraxda madoobaadkeeda asalaata jaamica dadka loogu dhawaaqayo meeshay ku soo aroortay axaadiista waa uun halkaa laakiin culimmo badani waxay uga qiyaas qaateen meelo kale salaada maalan taraawiixdoo kale qaar baa uga qiyaas qaatay asalaatu jaamica asalaatu jaamica xaramaynkao kale hadda makaan inta badan arkay marka salaadda loo istaagayo asalaatu jaamica yarxamukum ullah baa la dhahaa waa uun qiyaas mooye meeshaas nas ma leh meelaha inuu galo ma sahlana meelaha ay uga qiyaas qaateen ay geliyeen waxaa ka mid ah salaada ciidda qaar baa meelaha geliyey iyaduna waa qiyaas aan soo marnay laakiin wax nasoo nebiga ka sugan waa un salaatal kusuufka salaada madoobaadka halkaasi kusoo aroortay salaatu jaamica ayb wa can aishata radiallahu anha aydan lagu noqoye qaalad waxay tidhi khusifat ishamsu qoraxdii baa la madoobeeyey fii xayaati rasuulilahi sal ly slm nebiga noloshiisii fakharaja markaasuu baxay rasululah sl ly slam ila almasjidi masaajidku u soo baxay faqaama waa istaagay fakabara waa takbiirsadoo salaaddii buu galay wa safa annaasu dadkiina way safteen waraa'ahu nebiga gadaashiisa faqtara'a nebigu wuxuu akhriyey qiraa'atan akhrin tawiilatan oo dheer uma kadibna kabara waa takbiirsaday fa rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc tawiilan oo dheer wa huwa kaasi ah, rukuucdaasi adnaa wuxuu ka hooseeyaa min alqiraa'ati اluulaa ahrintii hore ah, faqtara'a qiraa'atan awiila wuxuu ka wadaa dheer buu ahriyay kadibna wuu rukuucay rukuuc dheer rukuucdani marka akhrintii ka horeysay rukuucdu way ka hoosays way ka yar tahay way ka gaabantaha laga wadaa macnaha yacnii rukuucda lafteedu way dheer tahay laakiin qiraa'adii ka horraysay ma gaadhayso ayb uma kadibna rafaca kor buu u yeelay ra'sahu madaxiisa oo rukuucdiibuu ka soo toosay faqaala markaasaa wuxuu yidhi samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd uma kadibna qaama waa istaagay yani meeshii sujuuda uu aadi lahaa istaagiibuu dib ugu faqtara'a wuu akhriyey qiraa'atan akhrin tawiilatan oo dheer wahiya qiraa'adaasina adnaa mid yani wa weeye ka hoosaysa wey min alqiraa'ati aluulaa ahrintii hore ahrintii iyada ka horraysay rukuucdani waxaan u jeedaa akhrintani waxay ka gaaban tahay akhrintii iyada ka tan dambaa gaaban uma kadibna kabara waa takbiirsaday fa rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc huwa isaguba adnaa wuxuu isaguna ka gaaban yahay min alrukuuci alwali rukuucdii hore u fiirsada labada qiraa'a marka laysu fiiriyana ta dambaa gaaban labada rukuucoodee halka muxuu ahay rakcad galayna midda dambaa gaaban ta way dheertay way kala gaaban yihin kadibna qaala nebigu wuxuu ihi samica liman xamida rabbana walaka alxamd uma kadibna sajada waa sujuuday halkaa waxaa ku idil ragcad wadata laba rukuucood iyo labadeedii sujuudood uma kadibna facala wuxuu sameeyey fi rakcati lukhraa ragcaddii kale mila dalika sidaasoo kale ku sameeyey xata istakmala ilaa uu nebigu dhammaystirtay arbaca rakacaatin afar rukuucood wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood oo oo fii ragcatayn ah saas way macnaha wanjalad waxaa faydantay ashamsu qoraxdii baa faydantay qabla an yansarifa intuusan salaada ka bixin ilaan salaadda aad baa loo dheeray saanu tegi doonno suurat lbaqara iyo suuratu ali cimraan iyo baa yaa lagu akhri marka wakhtigii intii qiraa'adu socdo salaadda lagu jiray baa qoraxdii uu yani waxa weye ay iftiinkeedii soo ceshito madowgii ka faydna uma kadibna qaama nebigu waa istaagay salaaddii markuu ka baxay kadib khataba annaasa dadku u khudbeeyey fa anaa wuxuu ammaanay calallaahi allah ayuu ammaanay bima huwa ahluhu wuxuu ilaahay mudan yaho xaq u leeyahay buu kadibna qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam ina ashamsa qoraxdu iyo walqamara dayuxu aayataani waa laba astaamood oo min aayaati illaahi ilaahay astaamihiisa ka mid ah ilaahay calaamaadka awooddiisa iyo laa yankhasifaani dheh ma madoobaadaan limowti axadin ruuxu geeridii walaa lixayaatihi iyo noloshiisa toona midbaa dhintayna uma madoobaadaan midbaa dhashayna uma madoobaadaan ee faidaa ra'aytumuuhumaa haddaad aragtaan madoobaadka ay madoobaadeen fafzacuu argagaxa ila salaati salaada xaggeeda u argagaxa salaada aada oo salaada ku degdega xaggeeda aada wey macnaha ayb laa yankhasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi waxaa inoo fasiraya xadiidka qaybihiisa kaleoo marka dayaxmadoobaadku dhacayo waxaan ujeedaa qoraxmadoobaadku maalinkay dhacayso waa maalinka uu dhintay nebiga wiilkiisii ibraahim nebigu wiilku dhalaye ibraahim baa maalinkaa dhintay ilaahay amarkii dhimashadii wiilkii waxaa isku soo hagaagtay qoraxdoo madoobaatay markaasay dadkii waxay yidhaahdeen qoraxdii waxay la madoobaatay dhimashada ibraahiim markaasuu nebigu wuxuu uhi sal lay waslam axad dhimashadii iyo noloshii iyo dhalashadiida toona dayax iyo qoraxii lama madoobaadaan waa ilaahay aayadihiisa aayado ka mida waay oo ilaahay addoommadiisa ku cabsiinayo taas way macnaa ayb yacni waxay ahayd mabda' oo jaahiliyadii ay rumaysnaayeenoo inay eh, qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo saamayn ku leeyihiin waxyaalaha dhulka dhacay oo ictiqaad horoo jiray oo jaahiliya buu ahaa oo muxuu ahaayey dhimashada iyo geerida iyo abaaraha iyo eh, muxuu ahaayey iyo barwaaqada iyo eh, inay saamayn ku leeyihiinoo qoraxda iyo dayaxa iyo xidiguhu ay keenayaanoo wax ku leeyihiin bay rumaysnaayeen marka halkaasaa waxoogaa marka nebigu wuxu uhi sal lay wax saamayna kuma le dhacdooyinka dhulka korkiisa ka dhacayaay iyo qorax madobaadka iyo daxmadobaadka isma wax shaqa isma laha ayb wuxuu tilmaamayaa oo uu faa'iidaynayaa nebigu sal lay waslam markii la tukaday kadib inuu khudba isu taagay khudbadaasina in laysu taagoo dadka loo khudbaeyo waa madhabu طaa'ifa min ahli اlcilmi waxaase karaahaystay imaamu maalik iyo abu xaniifa karaahaystay karaahadoodaasi laakiin xadiidkaa radinaya wsawaab khudbadu waa mashruuc in xilligaa dadka lala hadlo khudba loo jeediyo oo la fahansiiyo arintan iyadaa macnaha ayb xadiidku wuxuu amrayaa sidoo kale salaada xilligaa in la tukaduu amraya amarkaas iyo daa'imidda nebigu uu daa'imay bacdu ahlilcilmi baa waxay u deliishadeen salaatul khusuufka iyo madoobaadku inay waajib tahay maxaa yeele waana amray bay dheheen waana tukaday oo waa fuliyey halkaasay ka deliishadaan laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan salafan wa khalafan inay sunno tahay oyna waajib ahayn bay qabaan macna fafzacuu ila salaatidaasi sidoo kale imaamu shaafici wuxuu u deliishaday salaadda madoobaadku waxay ku xidhan tahay uun sababteeda markii la helo xataa haddii madoobaadku dhaco xilliga karaahada salaaduhu ay makruuha yihiin xataa xilligaa hadday ku aaddo waa la tukan buu qabaa waana sida raajix ah qaarna waxay leeyiin xilliga karaahada hadday ku beeganto lama tukanayo oo karaahada la xoojinaya ayay qabaan wa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu uhi khusifat waa la madoobeeyey ashamsu qoraxdii fa sallaa wuu tukaday rasuulu llahi sal ley fa faqaama wuu istaagay qiyaaman istaag dawiilan oo dheer naxwan ku dhow min qira'ati suurati albaqara suuratulbaqara akhrinteeda ku dhow ayuu istaagay yacnii inta suuratulbaqara lagu akhriyo intaasoo kale istaag ku dhow ayuu istaagay uma kadibna rakaca wuu rukuucay rukuucan rukuuc tawiilan oo dheer uma kadibna rafaca wuu kor yeelay ra'sahu wey oo rukuucdii buu ka soo toosay fa qaama wuu istaagay haddana qiyaaman istaag tawiilan oo dheer wa huwa qiyaamkanina duuna alqiyaami alwali istaaggii hore waa ka gaaban yahay ayb uma kadibna rakaca wuu rukacay rukuucan rukuuc tawiilan oo dheer wa huwa is rukuucdan dambe ee labaadee ragcadda hore teeda labaad ah duuna arukuuci alwali rukuucdii hore waa ka gaaban yahay garoo ragcad walba waxay leedahay laba istaag iyo iyo laba rukuucood labada istaag ee wax la akhrinayana midda horaa ka dheer istaagga dambe labada rukuucoodna midda horaa ka dheer midda dambe uma kadibna sajada nabigu waa sujuuday sal lay slam uma kadibna qaama waa istaagay waa ragcaddii labaade qiyaaman istaag tawiilan oo dheer wa huwa isaguna duuna alqiyaami alwali istaaggii hore waa ka gaaban yahay waa ragcadda labaad ragcadda hore marka ragcaddii hore istaaggeeda loo fiiriyo wuu ka gaaban yahay tan labaad baa istaaggeedu gaaban yahay wahuwa duuna alqiid uma kadibna rakaca wuu rukuucay rukuucan dawiilan oo dheer wa huwa rukuucdana duuna rukuuci alwali rukuucdii hore waa ka gaaban yahay oo ragcaddii hore rukuucdeedii labaad ragcadda hore rukuucdeeda koobaad baa ka gaaban saas manaa ayb uma kadibna sajada waa sujuuday uma rafaca waa kor noqday faqaama wuu istaagay qiyaaman istaag dawiilan oo dheer wa huwa duuna alqiyaami alwal istaaggii hore waa ka gaaban yahay uma kadibna rakaca wuu rukuuca rukuucan dawiilan oo dheer wa huwa duuna rukuuci lwal rukuucdii hore isagana waa ka gaaban midba midkidba midka ka horeeya waa ka gaaban yahay uma kadibna sajada waa sujuuday nebigu sal lay waslam istaaggaa labaad waxaa soo arooray inuu ku toorana suuratulbaqara ayuu ku dhoweeyey tan dambana suuratu ali cimraan uma kadibna sajada waa sujuuday uma insarafa salaadii buu ka baxay waqad tajallad isagoo ay faydantay ashamsu qoraxdii oo iftiinkeedii soo fa faqaala markaasaa nebiga wuxu uhi sl lay slam ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayxu aayataani waa laba calaamo oo min aayaati illahi ilaahay calaamooyinkiisa ka mida ah. ilaahay awooddiisa inuu caalamkan siduu doono ka yeeli karo awoodna u leeyahay bay ku tusaysaa macnaha yacni siduu iftiinka uga qaaday iyaga dhanba inuu burburin karo caalamkan dhanna uu baabi'in karo tasarufkiisiiyo awooddiisana aan la hor istaagi karin calaamo ilaahay calaamaadkiisa ka mida wa ayib xadiiska ku soo arortay alfaadiis sidoo kale ilaahay addoommadiisuu ku cabsigelinaya oo markay isbeddelaan yacni waa inay cabsi timaado maxaa kownkii aan ku noolayn waxaa ku soo biiray wax argagax leh hadday qoraxda iftiinkeedu tago oo sidaa ku tago soo nicmo weynoo tagtay maaha wakadalika dayaxa hadduu intuu madoobaado sidaaba uu ku tago soo mushkilo weynoo soo koradhay maaha marka waa aayada rabbi addoommadiisa uu ku cabsigelinaya waay laa yakhsifaani ma madoobaadaan limowti axadin ruux geeridii uma madoobaadaan walaa lixayaatii iyo noloshiisa toona fa idaa goortii ra'aytum aad aragtaan dalika arrinkaa fadkurullaha alla xusa muttafaqun mid laysku waafaqay wey calaa hadihi alaxaadii axaadiista aan soo sheegnay o dhan waa laisku waafaqay ayib soomaalidu ictiqaadkaa ah madoobaadku inuu ruux baa dhintay iyo ruux baa dhashay ku xidhantahay waxbay ka rumaysnayd toddobaatan iyo ya toddobaatan iyo sideeddii miya sagaalkii maaha sagaalkii miya toddobaatan iyo waxay ahayd sagaalkii meelaas anwar saadaad markii la dilay waan garanayaa meel baadiye ah baan waana yaraa markaa xayn adhiyaanan waday marka baadiyihii waxaa iswaafaqay dilkiisii iyo dayaxuu madoobaaday waan soomaalidu marka baadiyahan marayna waxay ku sheekaysanayaan anwarasaadaadna soomaalidu way jeclayd oo dagaalkii waaankii iyo waxbuu garab istaagay marka soomaalidu waxay isku fasirtay madoobaadkii dayaxa ee ku soo aaday dilkii anwarsaadaad anwarsaadaad dhimashadiisiibuu dayaxu u madoobaaday bay dheheen sheekadaasoo tuulooyinka taalaan soo marnay marka ictiqaadkaasi waa ictiqaad aan sax ahayn waa ictiqaad jaahiliya wa wax saxna maaha wacan asma radi allahu tacala asma binta abi bakr ana nabiya nebigu sal lay slam sallaa wuu tukaday salaatalkusuufi ayuu tukaday faqaama waa istaagay fa ataala wuu dheereeyey alqiyaama istaaggii uma kadibna rakaca wuu rukuucay fa ataala wuxuu dheereeyey alrukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma kadibna qaama waa istaagay fa ataala wuxuu dheereeyey alqiyaama istaaggi uma kadibna rakaca waa rukuucay fa ataala arukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma kadibna rafaca waa soo toosay uma sajada waa sujuuday fa ataala wuxuu dheereeyey assujuuda sujuuddiina waa dheereeyey uma qaama waa istaagay fa ataala wuxuu dheereeyey alqiyaama uma rakaca waa rukuucay fa ataala wuxuu dheereeyey alrukuuca uma qaama waa istaagay fa ataala alqiyaama istaaggii buu dheereeyey uma rakaca waa rukuucay fa ataala arukuuca rukuucdii buu dheereeyey uma rafaca waa soo toosay fasajada waa sujuuday fa aaala sujuuda sujuudana waa dheereeyey uma rafaca waa soo noqday haddana uma sajada sujuuddii labaad buu sujuuday fa aaala sujuuda sujuudda labaadna waa dheereeyey uma insarafa salaaddii buu ka baxay waa uun intii waay sooma laakiin faa'iide siyaaduu xadiidkani wataayo sujuuddana in la dheeraynayo oo axaadiistii hore aan ku jirin ayb waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wlbukhaariyu abu daawuud wabnu maajah xadiistii horu la mid yahi wa can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kusifat ishamsu qoraxdii la madoobeeyey calaa cahdi rasuuli lahi sal ly waslam fasallaa nebigu waa tujiyey biasxaabihi saxaabadiisa ayuu tujiyey fa adaala wuu dheereeyey alqiyaama istaaggii buu dheereeyey xataa jacaluu ilaa ay bilaabeenba yakhiruuna in ay hoobtaan oo daataan ah. ilaa ay gudagaleenba raggu inay taagnaan kari waayaan oy daataan ah. yani waxa weeyaan suurat lbaqara annaga malaha imaamku markuu xisbi gaadhsiiyo yaaba qaarkeen iska fadhfadhiisanaya waxaad u malaynaysaa haddii laba juz iyo siyaado un dabada lagu qabto marka raggii qaar baa taagnaan waaye waa daateen uma kadibna rakaca nebigu waa rukuucay faataala waa dheereeyey uma kadibna rafaca waa soo toosay faataala waa dheereeyey uma kadibna rakaca waa rukuuco faadaala waa dheereeyey uma kadibna sajada wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma kadibna qaama waa istaagay fa sanaca wuxuu sameeyey naxwan wax la min dalika kaa hore yani ragcad buu ilan tilmaamay sooma ragcaddaasoo mid la mida ayuu tii labaadna ka dhigay fa kaanat waxay ahayd arbaca rakacaatin afar rukuucood wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood hore waxaa wariyey wa muslim wa abu daawuud qaabkaa axaadiistaasi ay tilmaantay oo salaada madoobaadku in ay tahay laba ragcadood oo ragcad walbaba ay laba rukuucood iyo laba sujuudood wadato sidaasi waxaa qaba oo madhabkaa ku tegay jumhuur alculamaa waa madhabka imaamu maalik imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal saddexdaa imaam iyo qayrkoodba waxay isku waafaqsan yihiin iyo jumhuur saxaaba wataabiciin waxay qabaan salaada khusuufku inay sidaas tahay oon laga siyaadin karin ayb axaadiistaasayna deliishanayaan axaadiistaas ayay deliishanayaan ibn cabdilbar caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay sidaasi waxay tahay waa sida axaadiista sixaaxa ay ku soo aroortay sidaa wixii khilaafsan axaadiista ku soo aroortayna wuxuu leeyahay ama waa muallal ama waa daciif sidaa sidii wixii sidaa ka gadisan axaadiista ku soo aroortay ama cilad baa ku jirta ama waaba daciif buui ibnulqayim caleyh raxmatullah isaguna wuxuu soo guurinayaa axaadiistan sidaa hadda u sheegtay in ay rajaxeen shaafici iyo axmed iyo bukhaari iyo inay sidaa rajaxayaan oo waxay leeyihiin sidaa wixii khilaafsan axaadiisteedu ama waa shaad waa daciif ma sugna halkaasay marayaan adiga garo oo masalada asalkeeda meesha khilaafku ka imaanaya waxa weeye sideedaba salaada madoobaadka nebigu sal lay slam ma hal mar bay dhacday oo uu tukaday mise marar kala gedisan bay dhacday ma mar bay dhacday taariikhda culimmadani marka hadda aan sheegayno bukhaari iyo shaafici iyo axmed iyo ibnu cabdilbar iyo waxay leeyihiin dhacdadu hal mar bay ahayd waana xilligaasii wiilka nebigu dhintay ibraahim dhintay bay ahay hal mar buuna nebigu tukaday sal lay slam xilli kaloy dhacdayna lama soo guurinin hal mar hadday dhacdayna hal qaab unbuu salaada nebigu u tukan karaa ma dhici karto in qaabab kala gedisan ilaan laba ragcadood unbuu markaa tukaday sooma labadii ragcadoodna hal qaab unbuu u tukaday soo ma halkaa qaab unbaa la soo guurin qaabkaa wixii khilaafsanna waa daciif halkaasay marayaan ayib qolo kalena waxay qabaan ma ahee dhacdadu way dhowr goor bay dhacdayoo marna nebigu sidanuu u tukaday marna siyaabo kale u tukaday wayna wada bannaanta halkaana qolaa maraysa oo ibnu khusayme iyo ibnu mundir iyo khaaabi iyo mxuu ahaayey nawowi iyo halkaasay maraya baabu man ajaaza ciddii bannaysay buu yahay fii kulli rakcatin ragcad kasta alaa rukuucaatin saddex rukuucood wa arbacatan afar rukuucood wa hamsatan shan rukuucood qaar waxay yidhaahdeen sax waa laba ragcadood horta laba ragcadood la dhaafin maayo laakiin waxay yidhahdeen rukuucaha waxaa laga dhigi karaa mid walba saddex rukuucood sujuudahana la dhaafin maayo laba sujuudood laakiin waxa laysku haysto waa rukuucaha iyo istaagoo raacaya macnaha marka waxay yidhaahdeen saddex rukuucood bay ragcad kasta leedahay qolo kale waxay yidhaahdeen mid walba waxay leedahay afar rukuucood qolo kale waxay yidhaahdeen mid walba waxay leedahay shan rukuucood ajab bal xagay keeneen wa can jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kusifat ishamsu qoraxdii baa ayaa la madoobeeyey calaa cahdi rasuli lahi sal ly sl nebiga wakhtigiisi fa sallaa nebigu wuxuu tukaday sitta rakacaatin shan rukuucood biarbaci sajadaatin oo afar sujuudood wata ita rakacaatin lix rukuucood biarbaci sajadaatin rawa axmed wa muslim wa abu daawuud halkaa waxaa deliishaday qolo culimmada ka mida oo qolada qabta ragcad walba inay leedahay saddex rukuucood qolaa martay halkaa iyada waase qolada qabta <clears throat> dhacdadu dhowr goor bay dhacday oo sida axaadiistaa hore soo sheegtayna mar bay dhacday tan ka dhigaysa ragcad walba saddex rukuucoodna mar kaley dhacday ayib wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can nabi sal lay slm nebigu wuxuu ka warin annahu nebigu sallaa inuu tukaday fii salaati alkusuufi salaada madoobaadka ayuu nebigu tukaday faqara'a waa akhriyey uma kadibna rakaca waa rukuucay uma kadibna qara'a waa akhriyey uma rakaca waa rukuucay uma haddana qara'a waa akhriyey uma rakaca waa rukuucay uma haddana qara'a waa akhriyey uma haddana rakaca waa rukuucay uma sajada waa sujuuda waa imise afar rukuucood walukhraa tii kalena miluhaa taasoo kale la midta ah. taa horo kale wa rawahu tirmidi baa wariyey wa saxaxa wuuna saxiixiyey tanina waxa weeyaan waa arbaca rukuucaatin soo ma arbaca rukuucaatin fii kulli eh? fii kulli ragca saas hmm, ayb <clears throat> sheekh albani wuxuu leeyahay xadiidkani ibnu cabbaas xadiidkiisu waa xadiid daciifa sanadkiisuna waa cillad baa ku jirta matnigiisuna waa hayru maxfuuda waa shaad alimaam albayhaqi wuxuu ka soo guurinayaa inuu xadiidka ku cileeyey nin layidhahda xabiib ibn abi haabit oo mudallis ah sidaasi sidoo kale waxaa ku cilaynaya eh, sheekh muxuu ahaaye alimaam ibni xibbaan baa isaguna ku cilaynaya almuhim waxa weeye xadiidka ibn cabbaas sanadkiisuna waa daciif matnigiisuna waa shaad ama waa munkar ma sugna wacan caaisha radi allahu canha ana nabiya sal lay sl nebigu sallaa wuu tukaday sita rakcaatin lix ragcadood lix rukuucood buu tukaday wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood rawaxa wariyay annasaa'iyi baa wariya wa axmed asaguna waa shaad weeyaanoo waa daciif markaan saa leenahay waxa weeye xataa xadiidka hore jaabir ee muslim uu warinayo waxaan leenahay waa shaad lixda rukuucood waa shaad maxay khilaafsan tahay saxaabadii faraha badnayd iyo axaadiistii saxiixaynka ku yimid bay khilaafsantahay waa markaan dhahno dhacdadu mar bay ahayd sooma dhacdadu marbay hadday noqoto waxaa la rajaxayaa oo xoog badan ile markaa halla kala rajaxay noqonaysa tanina bannaan tanina bannaan ma dhici karto sidii salaatulkhawfka soomaynaan soo marin salaatulkhawfka intaasoo nooc soomaynaan soo marin oo kala gedisan haddana waxaan nidhi kulli way bannaanta maxaan sidaa ku nidhi leanna wax weeye nebigu sal ley wasalam marar badan oo kala gedisan buu salaatu hoofka tukaday marka way suroobi kartaa tan inuu mar tukaday tanna mar tukaday tanna mar tukaday aadaankaa la mida atixiyaadkaa la mida noocyadiis laakiin salaatul kusuufku hal mar bay dhacday hal mar hadday dhacdayna hal qaab baa suuroobi kara halka qaabee xoogga badan hal la rajaxa haddii la yidhaahdana waa qaabkaas ragcad walba laba rukuucood ah wixii sidaa khilaafsan ama sanadkiisaa daciifa oo wuxuu isku darsanaya sanadkoo daciifa iyo iyo shuduud ama xataa hadduu sanadkiisu saxiix noqdo matnigaa shaad noqonoo daciif noqonaya halkaas qaacidada la maraya taa iyadaa way macna sheekh lalbani caleh raxmatullah oo risaalo ka qorayna masalada isaguna halkaasi ku gabagabeeyey waana madhabkaasaan soo tilmaannay shaafici iyo axmed iyo bukhaari ay marayaan saasaa marka axaadiid fara oo muslim uu wariyo qaabkaa khilaafsan ay daciif ku noqonayaan oo dee muslim baaba wariyey see daciif ku noqdeen muslim hadduu wariyo kuwo ka xoog badanna wuu wariyey oo bukhaari la wadaago soo ma kuwaasaa khilaafsan laysmana waafajin karo dhacdaduna laba ma ahayn hal mar bay dhacday haddaan lays waafajin karin waa la kala rajici tarjiix hadduu yimaadana kuwaasaa ka xoog badan saasuu marka shaad ku noqonaya marar badan baana idiin soo tilmaamoo sida cilmiga musطalaxa muqararka ku ah iskama hor imaanayso sanadkiisu waa saxiix iyo waa shaad waxaa dhici karta xadiidka sanadkiisu inuu saxiix yahay laakiin cilladii ku jirto uu sidaa shaad la noqdo mukhaalafaa gashay iqa wuxuu khilaafay rag ka iqaysan ama ka tira badan iqaba ha ahaado sanadku saxiixa noqde laakiin raggaa ka xoog badan marka loo fiiriyo shaad buu noqonoo daciif buu noqon xadiiskiisu halkaasaa marka wax weeyaan la marinaya an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ana nabiya nebigu sallaa waa tukaday calayhi waaalihi wasalam fii kusuufin buu tukaday ana nabiya sal lay wasalam sallaa wuu tukaday fii kusuufin madoobaad qorax madoobaad fa qara'a waa akhriyey uma kadibna rakaca waa rukuuca uma haddana qara'a waa akhriyey uma rakaca waa rukuuca uma haddana qara'a waa akhriyey uma rakaca waa rukuuca uma haddana qara'a waa akhriyey uma haddana rakaca waa rukuuca waa imisa wlukhraata kalena miluhaa taasoo kale iyadana isagana waa shaad wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan sallaa wuu tukaday amaaniya rakacaatin afar rukuucood buu tukaday oo fii arbaci sajadaatin afar sujuudood ku dhex jira amaaniya rakacaatin sideed rukuucood oo fii arbaci sajadaatin ah waa lafdi kale ta horena saaun haddii ragcad walba ay afar rukuucood wadato imise rukuucood ba isku noqonaya sideed iyo afar sujuudood waay macnaha ayib rawaa dalika waxaa wariyey xadiiskaana axmed baa wariyey wamuslim waannasaa'iy waabu daawuud waa daciif oo muslim baabaa wariye mukhaalafaa ku jirta waa shaad saas macnaha waa shaadoo axaadiistii kale soo horraysay ayuu khilaafaya wa can ubay bni kacbin qaala wuxuu idhi kusifat waa la madoobeeyey ashamsu qoraxdii calaa cahdi rasuulilah sal lay slm nebiga wakhtigiisii fa sallaa bihim nebigu waa tujiyey fa qara'a wuxuu akhriyey bisuuratin suurad ayuu akhriyey oo min atuwali suuradaha dheer ka mida ah. min atuwal wa rakaca wuxuuna rukuucay hamsa rakacaatin shan rukuucood wa sajada wuxuuna sujuuday sajdatayn laba sujuudood ayb uma kadibna qaama waa istaagay ila aaniyati ragcaddii labaad buu istaagay faqara'a wuxuu akhriyay bisuuratin suurad oo min atuwali suuradaha dheerdheer ka mida wa rakaca wuxuu rukuucay hamsa rakacaatin shan rukuucood wa sajada wuxuuna sujuuday sajdatayni laba sujuudood waa meeqa marka waa toban shan rukuucood iyo shan rukuucood ayb uma kadibna jalasa nebigu waa fadhiistay sal ly slam kamaa sida huwa isaguba mustaqbila alqiblati qiblada sidii isagoo u sijada sida uu qiblada ugu jeedo yadcuu xaalu ducaynayo xata njalaa ilaa uu faydmay kusuufuhaa madoobaadkeedii ra waxaa abu daawuud baa iyo wa cabdulaahi bni isagana fi lmusnadi buu ku wariyey yani sanadkiisu waa daciif xadiikaasi ma sugna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo abu jacfar alraazi oo layinulxadii abu jacfar araasi waa ninka ku jira xadiidka qunuudka salaada subax ah, yani lam yazal yaqnutu fii salaati subxi xataa faaraqa adunya xadiikaasi sanadkiisa ninka ku jira waa waa layin waa nin aciif ayb eh, midda labaad weeye sanadkiisu daciif haba ahaadee haddana shuduud baa ku jira inkaar yani matnigiisu waa munkar sida imaamu dahabi iyo hayrka ay leeyihin oo waxa weeye mukhaalafana waa ku jirta dacfu sanadna waa ku jira markaasoo kale waxa la yidhahdaa xadiidka munkar baa la dhahaa haddii sanadkiisuna yahay saka xoog badanna uu khilaafo waa munkar haddii sanadku iqaad yahay rag ka xoog badan ama ka badan uu khilaafana waa shaad shaadka iyo munkarkana farqigaasa u dhexay waqad ruwiya waa la wariyey buu idhi biasaaniidda xisaan sanadyo wanaagsan baa waxaa lagu wariyey min xadiii samura xadii samura laga warinayo abu daawuud iyo axmed iyo nasaa'i baa xadiidka samuragu wariyey sanadkiisana nin majhuula ku jira waa daciif wanucmaan ibni bashiir wa min xadiii nucmaan ibni bashiir isagana abu daawuud baa riy waana daciif maxaa yeele matnigiisuna waa munkar idiraabna ku jira wa cabdilaahi bni camrin iyo cabdulahi bni camr raggaasoo dhan ba axaadiis wan wanaagsan laga wariyey annahu nebigu sal lay waslam sallaa inuu tugsallaaha salaada madoobaadka inuu tukaday rakcatayni laba ragcadood kullu rakcatin ragcad kastana birukuucin hal ay wadato kaaf iyo kala dheeri waay waa nooc kale sooma tanina waxay leedahay salaadani salaadihii kale unbay la mid tahayoo ragcad kastaba hal rukuuca unbay leedahay sooma ragcad kasta hal rukuucay leedahay iyo labadeedii sujuudood oo waa salaadahaan arki jirnay kamaba gedisnaba ayb laakiin axaadiista macnaha tilmaamaysa kulligeed iyaduna waa daciif ma sugna oo sanadkeeda iyo dacfi sanadka iyo mukhaalafa ku jirta munkara iyo shaaday u udhaxaysa ma sugna waxaase madhabka isaga amray oo qaatay alimaam abu xaniifa abu xaniifa wuxuu yidhi salaada madoobaadku salaadaha caadigay la midta wax rukuuca la celcelinayana ma jirto istaag la soo celcelinayana ma jirto waa uun salaad caadiyo rukuuc iyo labadeeda sujuudood way ragcad walba axaadiistanuu deliishanaya laakiin axaadiistu waa daciif hadday daciif noqotayna madhabka ku dhisanna waa daciif wa fii xadiii qabiisata alhilaaliyi xadiikaasi waxaa ku sugan canhu sal alla alay nabiga ka warinaya qaala nabigu wuxuu yidhi idaa goortii ra'aytum aad aragtaan dalika arrinkaa waa madoobaadkee fasalluuhaa salaada tukada ka axdai salaatin salaad midda ugu dhow oo kale xaalay tahay oo sallaytumuuha aad tukateen oo min almaktuubati salaadihii waajibka ahayd ah, salaaddii ugu dambaysay salaad aad tukataan ee ugu xigtay mid la mida uun ka dhiga maalan cishaan tukannay sooma cishaan tukannay dayxii baa inaga madoobaaday salaaddiina ugu dambaysay maxay ah cishaan tukanayna hadduu barqinkii qoraxda madoobaatana salaad subax baa inoogu dambaysay sooma laba ragcadood baan tukanaynaa ka axdafi salaatin saasaa laga wada oo sallaytumuuha oo min almaktuubati salaaddii waajibka ah ayb xadiikaasi walaxaadiiu oo bidalika arrinkaa ku soo aroortay kullihii dhammaantii liaxmeda axmed bay u sugnaatee wanasaai iyo nasaai bay u sugnaatay macnaha tilmaamaysa abu daawuud iyo hayrkiina abu daawuudna wau soo saaray sanadkiisuna waa daciif oo ma sugna nin la yidhahdo abuqilaaba cancanadiisaa ku jirto mudallis ah sidoo kaleeto waana axaadiis mudariba ah oo cilladeeda idiraabna way qabtaa saas daraaddeed iyaduna ma sugna sheekhu muxuu yidhi marka warka mu'alifka waa ka marka wuxuu yidhi walaxaadiiu axaadiistii almutaqadimatu ee soo hormartay bitakraari rukuuci rukuucda in la soo celcelinayo ku soo hormartay ayaa asaxu saxiixnimo badan oo waa ashharu caansan maxay ka caansan tahay oo ka saxiixnimo badan tahay tan tidhi uun hal rukuuca ragcad walba ha la siiyo iyada lafteeda way kii sii kala saxiixsan tahaye waxaa ugu saxiixsan baa nidhi ragcad walba iyo iyo laba rukuucood laga badin maayo wixii sidaa khilaafsanna sida a'immada aan soo sheegnay ay qabaan saxiixana ah wixii sidaa khilaafsani ma sugno waa daciif hada wbilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm